السامع والمتكلم للإمام الجماعة عليه رحمة الله في ليلة التاسع عشر من شهر ربيع الأخير أو الآخر ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم majliskan waa majliskii sagaalaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkiratu saamic almutakalim lilimaam ibnu jamaaca caleyhi raxmat ullah waxaan ku soo jirnay oo gabagabo taqriiban noo ahaa qofka caalimka ama sheekha ama mucalimka ama mudariska aadaabta looga baahan yahay inuu la yimaado ayaan kusoo jirnay aadaabta naftiisa loo baahan yahay kadibna aadaabta looga baahan yahay inuu kula dhaqdo darsigiisa kadibna aadaabta loo baahan yahay inuu kula dhaqdo ardaydiisa waxaan ku jirnay marka nowca kow iyo tobanaad annawcu alxaadi cashar nooca kow iyo tobanaad anlaa yudhira waa inuusan u muujinin sheekhii iyo mucallimkii iyo mudariskii lialabati ardaydii tafdiila bacdihim barkood inuu saro mariyo calaa bacdi marka kale ka saro mariyo cindahu agtiisa weeyaan muxuu ku saramaranayaa fii mawadatin kalgacaylo aw ictinaa'in ama ku dadaalis gooni ah maca tasaawihim ayagoo siman fi sifaati xagga sifooyinka iyo muxuu aha muuqaalada iyo sifooyinka ka siman min sinin oo daah aw fadiilatin ama fadli ah aw taxsiilin ama cilmi badan oo qofka u bartay aw diyaanatin ama diinku dhaqan oo qofka diinta ay dhab ka tahay iyadoo inta ayna jirin oo ninkaas ardaygu muxuu aha saramarina intaba uu ardayda kula too yahay inuu saromarya arinta ayada waa inay muxuu ahay ka muuqanin ardaydana usan u muujanin weeyaan maxaa yeelay fa ina dalika arrinka isaga ah waxaa dhici karta yuuxishu inuu cidleeyo ama kacaamiyo minhu xaggiisa asadra xabadka uu ka kacaamiyo weeyaan oo arday muxuu ahay arrinta ayada in yuuxishu minhu xaggiisa inaad ka kacaamiyo asadra xabadka oo ardaydii xabadkoodii inuu kacaamo ay cuqdad u qaadaan ayaa suuragala ah weeyaan oo yunafira uu muxuu ahaa buriyo od fogeeyo alqalba qalbiga ardaydan inuu fogeeyo weeyaan fain kaana hadduu yahay bacduhum ardayda qaar ka mid a ah, akara kuwa badnaan badan taxsiilan xagga cilmi xasilinta ow ashadda daran ijtihaadan xagga dadaalka aw ablaqa amaba kaga xaydheer ardayda kale ijtihaadan xagga dadaalka aw axsana ka wanaag badan adaban xagga adaabta oo faadhara uu muujiya ikraamahu karaamadiisa iyo karaamayntiisa iyo wa tafdiilahu fadilitaankiisa fadli asaga ka fadli badnaysiiyo wa bayana uu caddeeya ana ziyaadata ikraamihi karaamayntiisa ziyaadadeeda iyo mxu dheeraadka asaga ah u sameeyey litilka alasbaab asbaabtaas darteed ayuu yeelay falaa ba'sa bidalik arrinkaa dhib ma lahan weeyaan maxaa yunashitu wuxuu mxuu ahaa firfircooni liannahu maxaa yeele yunashitu firfircooni ayuu keenaa weyaan oo ardaygii inuu firfircooni helo ama ayay keenta arrintaeda weyaan wayabcaa wuxuu ku xambaaraa cala alitisaafi in lagu tilmaamo oo qofka uu ku tilmaano ku tilmaamno bitilka asifaat sifooyinkaas noocaasa ayay keenaysaa weyaan imaamka caleyh raxmatullahi wuxuu ka hadlayaa in qofka mucalimka ah cadaalad uu ku dhaqdo ardaydii mid ka mid ayuu iskala booday markaasuu ammaan un kala daalay sax maaha ardaydii kale waxaad kaga sarray ma lahan xag da noqotaya xag cilmiga noqotaya fadli kale noqotaya cibaado badan noqotaya ardaydiiyaad u siman yahay laakiin mid unbuu la farabaxay waa nin fiican weyan kan kale weyan kan kale weyan arrinta ayada arrin saxa maahan maxaa yeelay arrinta ayada waxay keenaysaa qol ardaygii in ardaydii kale cuqdada ay u qaadaan macalinka xataa in cuqdad loo qaado ayaa suuragal ah weeyaan marka arrinta ayada sax maahan laakiin ardayga haddii ardayda uu ka dhexbaxsan yahay waxaad kaga dhexbaxsan yahay tusaale ahaan cashirka aad buu raacdaa tusaale ahaan fahamkiisa aad u sarreeya tusaale ahaan waa nin safkoor aanan ka bixino cibaado badan tusaale ahaan ardayda ayuu ugu celiyaa wama tusaale ahaan waa ka da'wan yahay inta kale haddii marka isaga uu si gooni ahaana u timla ood si gooni ahaana maxua ula hadlo ood u karaameeyo arrinta ayada dhib ma lahan laakiin waa inuu ardayda u sheego sababta aad ninkan ardayda kale ugu hormariyey uu yidhaahdo ninkan waa idinka da'wan yahay ama u yidhaahda ninkan waa idinka aqoon fiican yahay waa idinka fahmi badan yahay ama u yidhaahda ninkan somaad aragtaan safka ayuu ku jiraa ardayda waa aragtay macalimiinta markay su-aal weydiiyaan ardayga su-aasha ka jawaabo abaalgud ayaa la siiyaa waa sidii oo kale marka dhibaato ma lahan ayuu imamka leh aleh raxmatullah wakadalika sidaasoo kale laa yuqadimu ma hormariyo axadan qof ma hormariya fii nawbati hayrihi isaga midaanan ahayn tookadiisii ama kalkiisii kama hormariyo weeyaan oo marka cilmiga la akhrina duruqda taxamulka waa oo badan tahay waxaa ka mid ah qira'at aalib cala sheikh inuu ardayga sheekha kudul ahriyo kadibna midig laga soo bilaabo la hebel ahri haye kanaa ku xiga hebel hebelaa ku xiga saa loo wada kadibna ninba qayb uu ahriyo alqira cala sheikha la yidhahdaa markii arrintaa ay jirta qof tookadiisii ay joogtay in qof kale laga hormariyo arrinta ayada ma samaynayo weeyaan arinta ayadama samaynay oo ninkii mxuuaha tookadiiay joogta intuu ka bootiyey mid kale uma bootinayo cadaalad xumi ay halkaas ka imaanaysa weeyaan wakadalika sidoo kale laa yuqadima ma hormariyo qofna kama hormariyo fii nawbati hayrihi laa yuqadima ma hormariyo qof ma hormariyo fii nawbati hayrihi isaga midaanan ahayn kalkiisi amaba tookadiisi kama hormariyo weyan nawbada waa kolka ama mxuu aha ama tooka tookada weeyaan aw yuahira aw yuahirahu kama dibmariyo qofka ardaygii can nowbatihi tookadiisii iyo kalkiisa kama dibmariyo weyaan ilaa idaa ra'aa fii dalika maslaxatan ilaa idaa ra'aa inuu arka mooyane ay ugu muuqata fii dalika dibdhigaas iyo horumarintaas maslaxatan maslaxad inuu ka dareemo mooyane oo dan baa ku jirta arrin muhiim ayaa ku jirta weyaan maslaxadaasoo tasiidu ka ziyaado badan oo ka badan oo ka xoog badan calaa maslaxati muraacati nawbati kalka ama tookada ilaalinta la ilaaliyo maslaxada ka ratibmayso maslaxo ka weyn ayaa ku sugan in nawbada aanan la ilaalinin oo kalka iyo tookada aan la ilaalinin haddii arinta ayada ay jirto marka ayada dhibaato ma lahan inuu hormariyo tusaale ahaan ardayga nawbada lah ma ahaan ardayga kale uu shiikha u boodaa waxaa laga yaabaa in uu meel arrin deg deg ay haysato oo saddex daqiiqa afar daqiiqa u hayst kadibna uu ku qasban yahay inuu baxo cashirkii inuu ka qayb galo ood sheekh wax ku dul akhriyana wuu rabaa markaasoo kale maslaxo weeyaan ninka intuu cashirka dhaafilaha ninka in lagu fadhiyaaye in asaga la hormariya dhibaato ma laha iyo wixii la mida weeyaan ama uu yidhah war muxuu ahaa ma taagnaan karo hawl baa igu taagan amaba wamaa ilaa dalika halii hormariyo markaas iyo wi lamid weyaan wixii la weeyaan ilaa idaa ra'aa inuu arka mooyane fii dalika horumarinta iyo dibrigaas maslaxatan maslaxad oo taziidu ka kororsan oo ka badan calaa maslaxati muraacaati nowbati tookada ilaalinteeda maslaxada ka ratimaysa maslaxo ka weyn oo ka ziyaado badan inuu muxuu ahaa ka dareemo dibrigaasi hordhigaas mooyeene ee fain samaxa hadduu ogolaado bacduhum barkood hadduu u ogolaado ligayrihi isaga midaanan ahayn hadduu u ogolaado fii nowbatihi tookadiisii uu yidhahdo tookadaydii hebel ha galo hadduu falaa basa dhib ma laha markaa weyaan oo ardayga hadduuba isaga laftirkiisii ardayga ka dambeeyey uu yidhaha booskayga hebel ha galo waxba dhibaato ma lahan wasanadkur waan sheegi doonaa dalika arrinka asagaana waxaan ku sheegi doonaa mufasalan isaga oo kala babaxsan in sha allahu tacaala markii aan gaarno aadaabu aalib cilmiga ama aadaabu aalib markii aan gaarno ayaa insha alla lagu tafsirin doonaa wayanbaqii waxaa haboon an yatawadada inuu isjeclaysiiyo lixaadirihim kooda jooga inuu qalbiga muxuu ahaa iska jeclaysiiya carab iska jeclaysiiya ardaydii aad mxuah soo eh, inay jeclaadaan darsigii isagii uu imaamka ka shaqeeya ninka sheekha ah ayaa loo baahan yahay ardayda haddii qofka ayba ka fiigaan ka cararaan ka kala firdhidaan waba iyo waxbaraya marka waa inuu isku dayo in ardaydii uu soo dhawaysto weyaan oo inay mxuah darsigii iyo ay jeclaadaan uu ka shaqeeyo wayanbaqii waxaa haboon an yatawadada inuu isjeclaysiiya bixaadirihim kooda joogo ardayga inuu isjeclaysiiya oo wayadkura uu ku sheega aa'ibahum kooda maqanna bikhayrin wanaag uu ku sheega weeyaan arday ayaa meesha ka maqan booski kadibna uu yidhaahda hebel ninkii khayr qaba ahaa wanaagga badnaa oo cashir ku dadaali jiro hebel ahaa intuu aaday arinta ayadana salafkii xataa nabigeena calayi slat slam way dhacday qaswat tabuukaad garanaysaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam amin maaninimo weeyaan la jooga meel la yidhahda muxuu ahaa meel bartamahaas oo tabuuki madiina udhexaysa la hergela ayaa nabigu wuxuu yidhi maa facala maalik kacb bin malik cafwan maa facala kacb bin malik markaasaa nin baa soo booday markaasuu yidhi nabi allow xaraga iyo raaxa jacayl waxaan ahaynoo reebay ninkaas ma jiraan hadal macnihiisuu noocaas yahay ayuu sheegay weeyaan markaasaa raggii way ku dhawaaqeen bisa maa qulta waxaa baas lahaaday oo xumaan badnaaday oo aad u liidanaaday waxaad ninkaa saxaabi ku sheegteen khayr waxaanan kuma naqaano nabiga alai sl slam majliskiisii uu qiray axaadiistana waa taqaanaan anwaacda xadiidka waxaa ka mid ah in qowlka nabigu u yahay alayh slat iyo inuu ficilka nabiga yahay alayh iyo taqriiruhu sala allahu calayh waali nabiga agtiisa wixii lagu sheegay u qiray oo muxuu ahaa arrinta ayadaa sideedii ku deeyey marka waxaa weeyaan axaadiista anwacdiisa ay axaadiista anwaacdeeda ay ka mid tahay weeyaan nacam markaasoo kale dhibaato ma ynbaii waxaa boon an yatawadada inuu jeclaysiy lixaadirihim kooda jooga ow yadkura uu ku sheega qaa'ibahum kooda maqan bikhayrin wanaag uu ku sheega wa xusna hanaain iyo ammaan wanaagsan wayanbaqii waxaa habboon an yastaclima inuu ogaal dalbo asmaa'ahum magacyahooda ood yidhahdo hebel adi magacaa hebel kale magacaa nin walba magaciisu ogaado iyo wa ansaabahum nasabkooda qabiilka ay ka dhasheen iyo meesha ay galaan nin walba inuu ogaado ardaydiisi ka mid ah. iyo wa mawaainahum boosaska iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay ka kala yimaadeen iyo deegaanadooda inuu muxuu ahaa e, ogaada ood waraysto weyaan isticlaamka marka shardi maaha isaga inuu yihado aggeed ka soo jeedaa laazim maaha laakiin cariifkaoo kale ayuu dhihi karaa war hebel aggu ka soo jeedaa ilan qofku wuu xanuunsan karaa dhibaata soo gaari karto wax badan baa jiri kara muxuu ahaa meel baa loo diri karaa meeshii ayadeed baa dacwo loogu baahan karaa wamaa ilaa dalika marka inuu manaaiqda ogaado sheekha ood qof iska dhaga xihan noqonin arin loo baahan weyaan ayuu leeyahay iyo awaalahum xaaladooda midbaa rafaadsan oonan soo qurcanin midaan qadaynin midaan cashayn ardaydii waa inuu kawarhaayo macalinka weyaan wayukira uu badiya adducaaa ducada lahum ayaga uu badiyo bisalaax inaad alla wanaajiyo subxana watacala addunya akhraba u wanaajiyo waa inuu alla subxana watacaala alla baryada aad ugu badiyo weyaan annawcu aani cashar nawcu toban i labaad an yuraaqiba waa inuu ilaaliyo axwaala alabati ardayda xaaladahooda fii aadaabihim aadaabtooda waa inuu ilaaliyo ood ka warqabo weyaan oo uu u tooghayo iyo wa hadyahum dhaqankooda iyo wa akhlaaqahum akhlaaqdooda baainan tan qarsoon iyo wadaahiran oo akhlaaqahum akhlaaqdooda baainan tan qarsoon iyo wadaahiran tan muuqata weyaan amaba qarsoodi iyo muuqasho labadaba faman sadara qofkii ay ka soo fusho minhu xaggiisa min dalika arinka isaga ah oo aadaabta iyo hadiga iyo akhlaaqda ay ka soo fusha maa shay laa yaliiqu aanan habooneen qofka ka soo fuusha oo maxay noqonaysaa min irtikaabi muxaramin shay xaaraan ayuu dul fuulayaa uu la imaanayaa ardaygii acuudu billaah aw makruuhin ama shay karaahiya ayuu muxuu imaaday aw maa shay ayuu la imaaday yu'addii gaarsiiyo ilaa fasaadi xaalin xaaladiisa ama xaalada inay fasaada gaarsiiye weyaan xaaladiisa ama ummadda xaaladeedaba oo wax howlo xun oo faraha kula ardaygii wa tarka wa tarka ishtiqaalin iyo cilmigii inuu ku mashquulo ood cilmigii ka shaqeeye inuu iskaga tagay aw isaa'ati adabin adabta inuu wadaajihaleeyey aw isaa'ati adabin adabta inuu halleeyey fii xaqi sheekhi sheekha xaqa uu leeyahay aadaabtiisa inuu haleeyey weyaan fii xaqi asheekhi sheekha xaqiisa aadaabtii ahayd uu haleeyey aw hayrihi amaba sheekha qof ahayn ardaydii dadkii masjidka ku xirnaa dalabat cilmigii kale iyo dadkii xataa muslimiintii guud ahaan ayuu muxuu ahaay aadaabta ka haleeyey aw karati kalaamin ama hadalbadni ayuu muxuu ahaa ku mashquulay ood ku noqday nin lagu yaqaana bihayri tawjiihin iyada oonan la dhihin hadal oon loo farfiiqin amaba macno badan uusan hadalkiisa xambaarsanayn walaa faa'idatin faa'idana meesha ay ku jirin dad baa iska un jecel mogta inay iska daldalmaan oy hadlaan weeyaan aw xirsin ama ku dadaal calaa karati alkalaami hadalbadni aw mucaasharatin aw mucaasharati man duul iyo qof la dhaqankii laa taliiqu aynan habboonayn cishratuhu inuu la dhaqdo aw hayra dalika ama arrinkaas mxuu aan ahayn mima sayatii mima shay ka mid sayaatii imaan doona dikruhu sheegitaankiisa insha allahu tacaala fii aadaabi almutacalimi qofka mutacalimka cilmiga barana aadaabta looga bahan ya intaas hadduu ardayga la yimaado warkii jawaabtuma dhicin carada wuu sarbeebaa ashaykhu shaykha binahyi reebid liiska reeba can dalika arrinka isagaa bixuduuri man qof joogitaankiis ayuu ku sarbeebaa bixuduuri man qof joogitaankiis ayuu ku sarbeebaa sadara uu kasoo fulay minhu xaggiisa ayuu ku sheegayaa laakiin hayr mucaridin isagoon u duurxulaynin qofkii isagoon qofka u duuxulaynin oo waxyaaba isaga ina loo mxuu ahaa jooda cadayna uusan muujinaynin oo maa baalu aqwaamin ayuu leeyahay maa baalu aqwaamin qolyaha waxaa sameey saas maxaa loo yeelayaa arrintaa layska ilaaliyo laakiin wax laga fahmi kara ardaygaas inuu u qasday lama imaanayo weeyaan hayra mucarid waa inuu duurxulo oo taqriiban waxyaaba isaga dadka saa u libisan oo noocaas maxay oo kale inuusan dhihin isaga dee libisxuniya lagu yaqaana dad kale si fiican u libisan yihiin inuu marka dhihin dad baana la fadhiya oo libiskooda uu xun yahay sax maaha saas ma marka arrintaas markiiba isaga ay ku dhacaysaa boog taabata ay noqonaysaa weeyaan oo ardaygii meeshii ka buriso bixuduuri man sadara minhu hayra mucaridin isagoon muxuu ahaa eh, u durxulaynin walaa mucayinin isagoon ku farfiiqaynin lahu isaga ayuu samaynayaa wuxuu leeyahy arrinta ayada arrin fiican ma ahan waxaa dhici karta bini aadamku waa dembi badan yahay mawduucaha la iska ilaaliyo saa ha lagu dadaalo saas ayaa wanaag badan in lagu dhaca ma haboona dembi baa ka imaani guud ahaan isaga qofka marka mxuu aha xikmadda iyo kelimada iyo tawjiihaas iyo nahyiga ay mxuu ahaa qofka ha raadsato asagana ha raadsado durasha ka raadsado laakiin qofkii in loo yaro durxulo oo mxuuaha sifaatkiisa waxyaaba lagu garan kara in asaga loo jooda laga fahmi kara inuu la imaado looma baahna weeyaan nacam taas waa qodob sidoo kale inuu ku farfiiqana waa ka daran fain lam yantahi markaas hadduusan ka reebtoomin ardaygii oo waxyaabihii muxaramka makruuha uusan ka reebtoomin nahaahu uu ka reebaya can dalika arrinka asaga ayuu kaga reebayaa siran si qarsoodi ah intuu u yeeru leniyo dhegayso ayada ood ku dhacday ama arrinta ayada arrin sax maahan iska ilaali saas ayuu leeya weyaan wayktafii wuu ku kaaftoomaya uu ku reebtoomayaa bilishaarati u ku kaaftoomaya bilishaarati ishaara man qof duul yataii ku kaaftooma biha iyada xumaan buu ku jiray ishaaro ayuu saasuu ku yidhi amaba gacanta u ishaaray amaba xataa madaxa mararka qaar saa ka yidhi wamaa ilaa dalika amaba waxaa weeyaan afka ayuu qalloociyey oo afku majuujiyey sida ay yidhahdaan wamaa ilaa dalika adi si un tusaysa in arrinkan arrin fiican inuusan ahayn ayuu macallinkii samaynayaa weeyaan haddii marka ardayga aad arta ku reebtama ishaaro buu muxuu aha saasuu le tusaale ahaan nacam iyo wax la mid ah waa ardayga hadduu arrintayda ku reebtoomaa weyaan nacam fain lam yantahi hadduusan ka reebtoomin oo muxuu ahaa waa la dulmaray oo waa la sarbeebay ma fahmin mana ka reebtoomin gooni ahaan baa loola hadlay kama reebtoomin waa loo ishaaray kama reebtoomin intaba haduu kaga reebtoomi waayo fain lam yantahi hadduusan ka reebtoomin nahaahu wuu ka reebaya can daalika xumaanta ayada jahran wuxuu kaga reebayaa si dhawaaq ah oo bacwaan oo bannaan taal ayuu kaga reebayaa jahran ay jihaaran isagoo kor u qaada uu leeyahay hebelow arinta ayada ood samaynaysa waa khalad ka har saas ayuu leeyahay weeyaan wa yuqallid ku adkaynaya alqowla orahda iyo hadalka ayuu ku adkaynaya caleyh dushiisa in iqtadaahu hadduu keensada alxaalu xaalka oo ardayga akeekan iyo ayuu bilaabeyba marka hadalka lagu adkaynaya akhlaaqda adaaba aalibcilmiga saa ma kan kale weyan saasa laleey liyanzajira inuu ku muxuu ahaa canaansamo huwa isaga iyo waayruhu hayrkiis oo yataadaba uu ku edab qaato bihi isaga kullu saamicin qof kastoo maqlaa weeyaan saas ayuu yeelayaa fain lam yantahi hadduusan reebtoomin falaa ba'sa dhib ma laha marka iyada baas kuma sugna xiina idin goorta ayada biardihi inuu buriyo ood majliskaba yihado majliskayda ma imaan kartid inuu yidhaahdo dhib ma laha weeyaan iwalicraadi ka jeesasha laga jeesto canhu xaggiisa ilaa an yarjica ilaa uu ka soo laabto weyaan waxyaabaha lagu cuqubadayn karo waa kamid suaal weydiinaya gacantu taagaya cid fiirin lama arkay dad kalena waa looga jawaabay iyo wix la midka ah fasaxuu weydiisanaya musqula socdaa waa loo diidaya tusaalaahaan wamaa ilaa dalika waxyaaba marka waxaa weyaan cuquba ah aa lagu samayn karaa ama waaba la burin karaaba haddii arrinta ayada ay waxaa weyaan xaaladda ay keensata naam fain lam yatanabbah fain lam yantahi haduusan reebtoomin falaa baasa dhib malaha xiinaidin goorta ayada bidardihi inuu muxuu aha buryo walicraad inuu ka jeesto canhu xaggiisa ilaa an yarjica ilaa uu kasoo laabto weyaan walaa siyama uguma sii jirta idaa khaaf hadduu ka baqa calaa bacdi rufaqaa'ihi saaxibadiis qaar ka mid ah iyo asxaabii asxaabtiisa ka mid ah oo min aalabati ardayda muwaafaqatahu arintan iyo xumaantaas iyo munkarkaas iyo makruuhaas inay ku waafaqaan hadduu sii jirta marka inuu muxuuaha wakadalika waxaa la mid ah marka hadalkan waa hadal qiimo badan khulaasadiisana wuxuu ula jeeda imaamka cali raxmatullah in macalimka ardayda uu ka warhaayo diintooda akhlaaqdooda aadaabtooda alla ka baqitaankooda howlahaas inuu tookahayo uusan iska noqonin intuu cilmiga iska tuura kadib inuu faraha kala baxa waxaa dhici jirtay culimmada qaar ka mid ah oo fiqhiga amaba cilmi luqaha oo naxwada iyo iyo dhigi jiray in ardayda qaar oonan tukanaynin aynan salaad farayn ardayda qaar inay yidhaahdaan annaga cilmi aan usoo xiraysanay salaad uma soo xiraysanay oo xilligii salaadda lagu jiray halkaas u jiifa barnada mxua barxaddii masjidka u jiifa halkaas u jiifi arrinta arrin dhacday oo la yaqaano weeyaan markaasaa markii la yidhah waraa wuxuu leeyahay aniga waxaan usoo xiraystay cilmi laakiin salaad uma soo xiraysan inuu macallinka arrintaa ka warqaba uusan dheg jalaq u siinin uusan dhankaygan laa dhici karto marka arrinta ayada waxaa keenaysa inuu u baraarugsanaado ayaan meesha oolin arrintan ayaa meesha ka maqan marka ardayda in laga warhayo xaaladooda waa arrin aad u wanaag badan oo muxaramaadka iyo makruuha iyo wax alla wixii keena inuu asaga xaaladiisa ay fasaado amaba cilmigii inuu ka shaqeeyo inuu ka taga wixii keena ama aadaabtii muxuu ahaa sheekhii laga rabay inuu kula dhaqmo uu ka tago ama qof kaloo muxuu ahaa sheekh aanan ahayn amaba hadalbadni iyadoon muxuu ahayn la farin faa'iidana waxa ay ku sugnaan mxuu ula daldalmo arrintaas inuu ka ilaaliyo ood edbiyo ayaa loo baahan yaha weyaan arrinta ayada ah ay dhacdo sheekha marka sarbeeb ayuu marka u gelaya waa tii sheegna weyaan ilaa markii dambe uu mxuua ah bannaanka xaaladiis soo dhiga wakadalika sidaasoo kale yatacaahadu wuu ka warqabayaa maa ayuu ka warqabaya yucaamilu bihi uu kula dhaqmo bacduhum barkood bacdan oo min ishaai salaam wakadalika sidoo kale yatacaahad wuxuu ka warhaynayaa sheekha ma yucaamilu maa idin qoran yucaamilu idin qoran mise yatacamal maa shay ayuu ka warhaynayaa yucaamilu uu kula dhaqma bihi isaga bacduhum barkood bacda marka kale maxay yihiin shayga asaga ay ku dhaqmayaan min ifshaai salaami salaamta fidinteeda iwa xusni takhaaطubi hadal wanaaga fi lkalaami xagga hadalka iwa ataxaabubi isjacaylka iwa atacaawuni isukaalmeyn cala biri wanaaga laiskugu kaalmeeya wataqwa samafalka cala biri samafalka iwa taqwa alla kabaqitaanka laiskugu kaalmeeya wacalaa maa shay ay iskugu kaalmeeyaan hum iyaga bisodadihi ay ku guda jiraan oo cilmigii ay iskugu kaalmeeyaan intaba wuu ku kontaroolaya marka wuu ka warhaynaya ardayda xaaladooda ogaanaya inay hawsha ayada dad ku jira yihiin oo dad salaamta isu fidiya dad isjecel dad isku qalbigooda dhan jooga dad mxuu ahaa isku muisku kaalmeeya cilmigi iskugu kaalmeeya alla ka baqitaan iskugu kaalmeeya samafalki inay yihiin ayuu ka warqabayaa uu muraaqabaynaya imaamka amaba sheekha amaba mucalimka weeyaan wa biljumlati guud ahaan fakamaa sida yucalimuhu uu u bara masaalixa diinihim diintooda maslaxadeeda diintooda maslaxada diinta limucaamalati illaahi alla sida loola mucaamalona oo loo caabuda tacaala alla kor ahaya yucalimuhum sidaasoo kale wuxuu u barayaa masaalixa dunyaahum adduunka adduunkooda adduunka ayaga ay leeyihiin maslaxada ku sugan ayuu barayaa limucaamalati اnnaasi dadka sida loola dhaqmo weeyaan litakmula ilaa si ay ugu dhammaashtirnaato litakmula si ay ugu dhammaashtirnto lahum ayaga fadiilaة اxaalatayn labadaas xaal fadliga mxuu ahaa maslaxada addunya maslaxada aakhara fadliga ku sugan si ay ugu dhammaashtirmo oo fadliga adduun iyo fadliga aakhara labadaba u hela weeyaan anwc اثaali caشhar nawca saddex tobanaad oo imaamka amaba qofka sheekha ah ama caalimka ah looga baahanya inuu muxuuah ardayda kula dhaqdo an yasca wa inuu shaqeeyo fii masaalixi alaba ardayda maslaxadooda iyo wa jamci quluubihim quluubtooda inuu ururiyo iyo wa inuu ku caawiyo bima tayasara wuxuu u fududaada calayhi dushiisa oo min jaahin weji ah in wejigiisa mxuu aha meeshii ay u baahan yihiin inuu shafeeca inuu u ergeeyo kale wa maalin ama maal hadduu ku dhaamo inuu mxuuah ku caawiyo cinda qudratihi marku awoodo calaa dalika arrinka isaga iyo wa salaamati diinihi diintiisa markii ay badbaadaysa weeyaan mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad intaad jah jahada meel baan geyna iyo ergadaada kadibna diintaadii qayb dhulka la dhigo oo lagu duleeya arrintaadi sax maahan wa cadami daruuratihi masaad idiin wa cadami daruuratihi iyo markii meesha aynan oolin in macallinkii daruuro iyo dhibaato meesha ay ka gaaraysa aynan olin weyaan fa ina allaha alla weyne tacaala kor ahaaye fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisa ayuu ku sugan yahay maadaama intuu ku sugan yahay alcabdu addoonka fii cawni akhii walaalkiisa kaalmadiisa weeyaan waman kaana qofkii ahaada fii xaajati akhiihi walaalkii xaajadii iyo dantii ulahaa guditaankeeda qofkii ku mashquulsanaada kaana allahu alla weyne ayaa ahaada tacaala kor ahaya fii xaajatihi fii qadaai xaajatihi xaajadiisa inuu gudo weeyaan waman yasara qofkii u yasiro oo u fududay calaa mucsirin qof culays uu saaran yahay yasara allaahu calayhi ilahay baa u yasiro xisaabo xisaabtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo xadii macnahaas macno aad ugu dhow xambaarsan ah, waxaa weyaan waxaa jiro imaam muslim uu wariyey uu soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacala canhu arda lafdigan yowma alqiyaamati ayaanan ku jirin un walaa siyamaa gaar ahaan idaa kaana hadduu ahaada daalika arrinka isagaa fi icaanatin uu kaalmayn calaa alab اlcilmi cilmi dalabkiisa alladii cilmigaas huwa asagaba min afdali اlqurbaat waxyaabaha alla looga dhowaado wax ugu fadliga badan ka mid ah weeyaan qodobkaas marka imamku wuxuu ley aleh raxmat ullah ardayga xaaladiisa noloshiisa howlahaas inuu macalinka ka warhayo ood kii dhibaataysan aad dhibka ka faydo wejigiisa uu gada mararka qaar uu u wax ka siiyo arrinta iyada in loo baahan yahay laakiin marka wejigiisa gadaa ama howlaha ula imaana waa marka diintiisa ay u badbaadayso awoodna uu leeyahay dhibaato weyna ayna ka soo gaaraynin xadiidkaas marka inaad allah subxaana wa tacaala addoonka u kaalmayna maadaama addoonka mxu walaalka u kaalmayna ayuu imaamka macnihiisa meesha kusoo guriyey way caleyh raxmat ullah waidaa qaaba hadduu maqnaado bacdu alabati ardayda mxuu aha qayb ka ah. aw mulaazimi alxalaqati xalqada ardayda laasimaysi oo joogi jirtay Eh, haddii aad mxuu ahay maqnaada khiyaaban miyaydin qoran zaa'idan eh? waidaa qaaba bacdu alabati ow malaazimi alxalaqati zaa'idan can ilcaada waidaa qaaba hadduu maqnaada bacdu alabati ardayda barkood aw mulaazimi alxalaqati xalqada dadka laasimaye zaa'idan mid ka badan can ilcaadati sida caadada ahayd sa'ala canhu uu weydiiya war hebel aawe intuu mari o can axwaalihi xaaladihiisana wuu weydiinaya war ninka ma xanuunsaday ma safray suu noqday saasuu weydiinaya wa can man qof ayuu wax ka weydiinaya yatacallaqu can man ayuu weydiinaya yatacallaqu bihi isaga la xiriira oo reerkiisi iyo cid aabihii ka warrama oo reerhii ka warrama oo m ninkii haakada saas uu weydiinaya weyaan isaga iyo macalmuxuu wixii ku xiriiray baa weydiinaya fain lam yukhbar haddii aan looga oo ardayd ardayga wuxuu ku maqan yahay iyo xaaladiisa ay tahay aanan loo sheegin arsala ilayhi qof buu aw qasada ama wuxuu u qastaa u aadaa manzilahu ardayga gurigiisa binafsihi sheekh laftirkiisi ayaa aado wa huwa afdal saas ayaa fadli badan weeyaan marka ardaygii saas in lagu warhayo ayaa muhiima weeyaan waa noo imaan doonta ardayga in la daba socdo oo lagu daba dhinto oo meeluu galaba muxuuah laga dabagalo asbaabta keensanaysa hadal qiimo badan ood imaamka caleh raxmatullah soo arooriyey ayaa noo imaan doontanoo imaan doona insha allahu tacaala nacam fain kaana ardaygaas marka haduu yahay markuu booqdo kadib mariidan mid jiran caadahu fain kaana ardayga hadduu yahay mariidan mid buka oo xanuunsan caadahu wuu booqdaa weeyaan wain kaana hadduu kusugaya fii qamin muruga khafafa canhu murugadii ayuu ka fududeeyaa wain kaana hadduu yahy musaafiran mid musaafir ahna ahlahu reerkiisa ayuu muxuu ahaa ka warhayaa oo waxay u baahan yihiin iyo cid xanuunsan iyo cidi mxuu ahaa caafimaad qabta iyo cida in wax loo qabta u baahan iyo reerkiiuu ka warhaynaya iyo waman yatacallaqu qofka ku tacalluqoo ku xihan bihi ardaygaas weeyaan wa sa'ala canhum xaggooda ayuu wax ka weydiinayaa oo se ayuu leeyahy weyaan watacarada wuxuu u bambaxayaa lixawaajihim liqadaai xawaajihim danaha ay inuu guda ayuu bambaxaya weyaan ood u istaagaya wasalahum wuxuu ku xiriirinayaa bimaa amkana wax suuragala xatuu xataa dhaqaale xataa uu waayo inuu jaahiis u gado inuu carabkiisa muxuu ahaa carab wanaagsan ziyaaro wamaa ilaa dalika wuxuu awoodi karo ayuu marka ku xiriirinaya weyaan wain kaana hadduu yahay fii ma yutaaju ilayhi wain kaana hadduu yahay fii shay yaxtaaju ilayhi uu baahan yahay isaga acaanahu ay licaanata acaanahu wain kaana hadduu ku sugan yahay ama uu yahay fii ma arin yaxtaaju uu baahan ilayhi isaga xaggiisa fiihi dhexdiisa alicaanatu acaanahu uu kaalmaya weyaan acaanahu wain lam yakun haduusan ahayn shayun shayu min dalika tawadada calayhi wuu isjeclaysiyaa wadacaa lahu alla u baryaa subxaana wa tacaala si uu darsiga ugu soo noqdo haddiiba xanuun uusan jirin wax kale ahayn oo iska u danaystay markaas waxaa weeyaan war duruustii inuu kusoo xirmay ayuu muxuua qalbigiisa u sheegsheegaa ayo carabka ugu sheegaa kadibna waxaa weeyaan wuu u duceeya o iskaga soo tagaa weyaan waclam waxaad ogaataa ana aaaliba acwadu isagii ayaa kaga soo noqosho badan ama kula soo noqosho badan ana aaliba ardayga asaalixa ee suban acwadu isaga ayaa kula soo noqosho badan isaga ayaa kula soo noqosho badan cala alcaalimi qofka caalimka bikhayri dunya bikhayray mibkhayr bikhayri dunya adduunyada khayrkeeda iw alaakhirati aakhirada isaga ayaa ugu soo laabasho badan oo ugu soo celin badan oo u keenitaan badan min acazi الnaasi dadka ku ugu qiimaha badan calayhi dushiisa ardaygaas halkaas arday oo suubanoo wanaagsan ayaa waxaa weyaan qofka caalimka iyo qofka sheekha ah khayr adduuniya khayr akhra inay u keenaan nin walba ah, ah, ninkaas ardaygaa kaga muhiimsan aqribadiisi tolkiisii iyo dadku adduunka ugu jeclaa halkaas arday ayaa khayr adduuniya khayr aakharood u keenaan cid u keeni kartaan la arkin weyaan saas uula jeedaa waclam waxaad ogaataa ana ardayga asaalix ee suuban acwadu isaga ugala soo laabsho badan cala alcaalimi qofka caalimka bikhayri dunya addunyada khayrkiisa walaakhirati aakhira min acazi naas dadka kugu sharafta badan ugu qiimaha badan caleyhi dushiisa wa aqrabu ahlihi iyo reerkiisa iyo ahalkiisa kan ugu dhowaan badan ileyhi isaga walidaalika sida awgeed kaana wuxuu ahaaday culamaau salafi salafka culimadooda waxay ahaan jireen oy ahaayeen annaasixuuna u naseexeeyey lilaahi weyne iyo wa diintiisa yulquuna kuwa tuurta shabaka alijtihaadi dadaalka shabaqiisa shabak waa shabaqi shabaq caadi ah ay daadsan jireen shabaqa ama ha daadiyo ugaarta amaba badda lagu daadiyo oo ha loo daadiyo muxuu aha malalayda iyo wax loo daadiyo weeyaan yulquuna kuwa tuura ay ahaan jireen shabaka alijtihaadi dadaalka shabaqiisa lisaydi aalibin arday inay soo ugaarsadaan ardaygaaso yantaficu الnaasu dadka ay ku intifaacaan oy ku mxuu ahaay faa'idaystaan bihi isaga fii xayaatihim noolashooda iyo wa min bacdihim iyo gadaashooda oo mxuu markay dhintaan kadib weeyaan walow lam yakun haddii aynan u ahayn lilcaalimi qofka caalimka uusan u sugnayn ilaa aalibun arday waaxidun keliya oo yantaficu الnaasu dadka ay ku mxuu ahay intifaacayaan oy nafci iyo wanaag ka gaarayaan bicilmihi cilmigiisa iyo wa camalihi camalkiisa suban iyo wa dhaqankiisa iyo irshaadii hanuunintiisa lakafaahu dalika lakafaahu waxaa ku fillaan lahay dalika aalib ardaygaasaa ku fillaan lahay cind allahi alla weyne tacaala kor ahaayo fainahu maxaa laa yatasilu shayun shay ma xiriirsada oo min cilmi cilmigiisa ka mid a ilaa axadin qof kale uma xiriirsada oo fayantafica uu ku intifaaca bihi isaga ilaa haddii ay dhacdo kaana waxaa u lahu sheekhii hore nasiibun qayb iyo gobol ayuu ka oo min alajri ajar ka mid ah kamaa jaca sida ku timid fi xadiii xadiika saxiixa ee saxiixaha can inabiy nabigu ka wariisnabiga mxuu ah ka soo aroortay sala allahu alayh ali waslem annahu nabiga inuu qaala yidhi idaa maata hadduu geeriyoodo alcabdu addoonka inqaaca camaluhu camalkiisa wuu go'aa ilaa min alaaatin saddex waxaanan ka ahayn wuu ka go'aa weeyaan sadaqatin sadaqa oo jaariyatin socota ceel kitaab qur-aana masjid madrasa waqaf diinta loo kaalmeeyo ama fuqarada wamaa ilaa dalika sadaqatin jaariya sadaqa socota weeyaan aw cilmin ama waa cilmi oo yantafacu bihi lagu intifaaca cilmi lagu intifaaca ayuu ka taga weeyaan aw waladin ama canug saalixin ee suuban oo asaga u dhalay oo yadcu lahu uu soo ducooyo saddexdaas waxaan ahayn camal kuu go-a ayuu nabigeenle calayhi salatu slam xadiidkan waa xadiis saxiixa imaam muslim ayaa waxaa weeye wariyey can abu hurayra ayuu ka wariyey radia allahu tacala canhu arda marka imaamka cali raxmat ullah halkan wuxuu le marka ardayga waa la raadiyey xaaladiis waa la soo ogaaday waa lasoo mxu la soo jecelaysiiyey arintii ayuu ka hadlay iyo wanaageeda wuxuu le marka maxaa kugu xambaara arrintayda ardayga intaa inaan loo mara maa xambaara wuxuu leeyahay ardayga suuban oo diintii ilaahay xambaaray subxaana wa tacaala sheekha uu ka xambaaray isaga ayaa kaga faa'iido badan oo khayr adduuniya khayr aakhara inuu xaggiisa kaga yimaado ay ka badan tahay nin kasta oo qofkaas sheekha ah agtiisa qiimo kala ardaygaasaa kaga qiim badan lianna khayr adduun iyo khayr aakhara labada uu keenaya weyaan sidaa darteeda ah wuxuu leeyahay culimmada salafka kuwooda akhyaartaha oo qiimaha badnaa kulliba waa qiimo badnaayeene waxay ahaan jireen kuwa daadsado shabaga dadaalka shabaga dadaalka intaa waxay u daadsanayaan arday maskax furan oo diintii allah subxaana wa tacala inuu xambaaro raba inuu u soo dhaca kadibna ay ilkaha iyo gacmaha iskugu geeyaan meeshay ku ceshadaan maxay u yeelayaan cilmiga inay ku shubaan kadibna cilmigiisa u noqda cilmi xiriiro cilmiga isagaa sheekhii ardaygii cilmiga ayuu ku shubay kadibna iska dhimanaya qofku maba joogaya qof adduunkan jooga wa wajhu rabbika diljalaali walikraam weyaan qof meeshaan ku baaqi noqona lama arka kadibna ardaygii xambaaraya ardaygiina isna wuxuu ku shubayaa arday kale ku shubay ee dad kale ku shubi cilmigaasa ah marka cumrigiisii mar hore dhammaaday ayaa ninka usii soconaa sida awgeed dadaal badan ayay ku bixin jireen calayhim raxmat ullaahi jamiica waxayna ku camalfali jireen xadiidka nabigan u yidhi calayi slat slam ibni aadamka hadduu dhinta camalkiis wuu go'ayaa saddexdaa shay oo sadaqada socota ama cilmiga lagu intifaaca ama canowga wanaagsan soo ducayna intaanan ka ahayn camalkiis inuu go'ayuu nabiga sheegay sal allah alay w slam imaamka marka hadalkaas xadiidka ayuu marka sii turxaanbixinaya uu sii cadaynaya weyaan wuxuu yidhi marka waana anigana oo ibnu jamaaca ah aquulu waxaan leeyahay idaa nadarta hadii aad fiiriso mukhaaabow wajadta waxaad helaysaa macaani alaaa saddexdan uu nabiga sheegay sal sl macnayaalkeeda mawjuudatan mid joogta inay tahay nacam fii mucalimi alcilmi qofka dadka cilmiga bara saddexdaas shay sadaqatin jaariya cilmun yantafac bihi aw walad saalix yadcuu lahu saddexdaba qofka cilmiga dadka bara inay iskugu imaaday ay ku soo aruurtay ayaan kuu sheega uu leeyahay isagaa marka noo shari doona sida ay ku noqonaysa ama sadaqa sadaqada miya fa iqra'uhu baritaankiisa u akhrinta iyaahu uu asaga mxuu ardayga u akhriya alcilma cilmiga iyo wa ifaadatuhu u asaga u faa'ideey waa sadaqa waa sadaqa weeyaan haddii marba aad muxuu ahay dadkii aad u fadhiyo ood u faa'iidayna ood cilmiga bara taas keligeed ayaaba sadaqa weeyaan nacam alaa tara miyaadan arkaynin ilaa qowlihi nabiga qowlkiisa sal s slam fi lmusalli qofka dukanaa waxda keligiis inuu yidhi man yatasadaqu calaa haada war ninkan salaad ku sadaqaysani ninkan yaa ku sadaqaysani ayuu nabig yihi alayh salat slam xadiidkaas waa xadiid saxiix ah imaam iyo keyrka ayaa wariyeen weeyaan marka nin baa dukanaya keligii aha markaasuu nabig wuxuu yidhi kan yaa ku sadaqaysani yaa ku sadaqaysani waxaa loola jeedaa bisalaad salaad yaa ku sadaqaysani macahu isaga uu la tukada litaxsula inay u xasisho u helo lahu isaga fadiilat ljamacati jamaacada fadligeed inuu helo wamucalimi اlcilmi qofka cilmiga dadka barana yuxasilu wuxuu u keenayaa ood u sahlaya u yasiraya ood u mxuu ahay sallaxayaa liaalibi ardayga fadiilata alcilmi cilmiga fadligiisa inuu gaaro ayuu u sallaxaya u diyaarinaya weyaan allatii taasoo hiya iyadaba afdaluka fadli badan fadiiladaas fadliga cilmiga afdaluka fadli badan min salaatin salaad oo fii jamacati jamca lagu tukada ayuu diyaarinaya weyaan oo yanaalu biha wuxuu ku gaaraa sharafa adunya addunyada sharafteeda walaakhirata aakhira sharafteeda weyaan wa ama alcilmu almuntafacu bihi cilmiga lagu intifaaca fa daahirun waa muuqda oo dadka u bara muxuu ahay ayaa weyaan saas weyaan linahu maxaa yeelay isaga ayaa kaana ahaaday sababan sabab u ahaa liisaali dalika alcilmi cilmigaas gaarsiintiisa ilaa kulli man qof la arka oo intafaca bihi cilmigaas ku intifaacay oo wax ku dheefay weyaan wa ama aducaau ducada miya asaalixu lahu eesee wanaagsanoo loo duceeyo falmuctaadu sida dhaqanka ah oo caadada ah almustaqiru nacam aad iyo aad wa ama adducaau saalixu ducada wanaagsan lahu oo loo duceeya falmuctaadu sida cadada ah almustaqra'u ee intii la dabagalay kadibna la sugay istiqra'gii oo kale weeyaan almustaqra'u istiqra' iyo dabagal lagu ogaaday calaa alsinati ahli lcilmi ahlucilmiga carabkooda almustaqirodaasaa inay ka ficnaan laga yaabaa wallaahu aclam naam ama aducaau ducada miy asaalixeesuman eh, ah, lahu isaga falmuctaadu sida caadada ah almustaqra'u laga akhriyey amaba lagu akhriyey calaa alsinati ahli cilmi ahlucilmiga carabadooda iyo walxadiii ahlulxadiii ahluxadiidka muxuu ahaa carabadooda lagu akhriyey qaatibatan dhammaantood min adducaai oo ducaa limashaaikhihim sheekhyaalkooda ay u ducooyaan iyo wa aimatihim imaamyaalkooda wa bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaar ka mid ahna yadcuuna waxay u ducooyaan likulli man qof la arka ay u ducooyaan yudkaru canhu laga sheega shayun shay oo min alcilmi cilmi ka mid ah wa rubbama waxaa dhici karta yaqra'u inuu akhriyo bacdun barkood alxadiida xadiidka inuu akhriyo bisanadihi sanadkiisa xadaanaa xadaanaa xadaanaa fulan fulan uu yihahdo weeyaan bisanadihi oo fa yadcuu kadibna uu ducooya ljamiici rijaali sanadi alla ayaa muxuu ahay xumaanoo dhan iyo naqsi o dhan ka nasahan ikhtasa ku gooni yeelay man sha'a qofkuu doono oo min cibaadii addoomihiis ka mid a ah, bima sha'a wuxuu doono fadli ah oo min jaziili caطaa'ihi siismadiisa aadka u weyn allahaas ayaa nasahan weeyaan marka ragga ayaga iyagoo dhintay ayaa sidaas loogu ducaynaya oo wanaagaas uu soconaya weyaan lidalika qofka mucalim الnaasi اlkhayr oo diinta baro saddexdaas cilmigii intafac waaba isaga cilmiga ayuuba haya lagu intifaaca walad saalixna maxaa weye muxuu ku anfici jiray inuu soo duceeyo ducadina u socotaa ibnu jamaaca maxaad leedihiin calayh raxmat ullah ama waxaad leedihiin raximah llah sidaas maaha imaam الnawowi raximah اllah imaam shaafici raximah اllah saas ayaa loo wadi weligood ilaa qiyaami saaca inta cilmi la dhiga ayaga ay mxuu ahay dowr ku leeyihiin saas ayuu ku soconaya weeyaan anowc raabic cashar nowca afari tobanaad oo looga baahan yahay aadaabta ardayga muxuu ahaa sheekha inuu kula dhaqdo ardaygiisa an yatawaadaca waa inuu hoos isu dhiga maca aalibi ardayga maciisa oo ardayga markuu la jiro waa inuusan kor iskaga qaadin oo arday yar waxba aan aqooninoo saas intuusan u dareemin ood qiimeeya weeyaan ood ardaygii qiimeeya isaga naftiisa hoos u dhiga weeyaan wa kullu maca aalibi ardayga maciisa wa kulli mustarshidin mid kasta oo hanuun dalaba ah, oo cilmi dalaba ah, oo in muxuu ahay la tusaaleeya jidka wanaagsan mustarshidka waa qof jidka in la tuso u baahan weyaan oo muxuu ahay la toosiyo wa kulli mustarshidin mid kasta oo in muxuu ahay jidka loo tilmaamo cilmiga doona saa'ilin ee wax weydiina idaa qaama hadduu istaago bimaa shay yajibu ku calayhi dushiisa oo min xuquuq illaahi tacaala xuquuqda alle iyo iyo xuquuqihi sheekha xuquuqdiisa wayakfida waa inuu u raarici lahu ardayga janaaxahu muxuu ahay garabkiisa inuu raarici dhinaciisa weeyaan garabkiisa waa inuu raariciyo oo yuliina uu u dabci lahu asaga jaanimahu dhinaciisa qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi isagoo nabigan afara sala allahu aleh ali waslem waqfid janaaxaka liman itabacaka min almuminiin waqfid raarici nabi allow janaaxaka garabkaada liman akhyaar iyo saxaabo itabacaka ku raaco meel muminiina ka mid a ah weeyaan wasaxa can اnabiyi ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramayey in muminiinta uu nabigeena calayhi salatu slaam garab ku raariciy wuxuu yidhi waqfid raarici nabi allow janaaxaka garabkaada u raarici liman u raarici akhyaar itabacaka ku raacay oo min almuminiina muminiinta ka mid ah oo nin kasan oo muxuu aanan wax weyn ayaga u arkin ha noqonin ayaa nabiga lagu yidhi alayhi salatu slam wasaxa waxaa ka ansaxay caninabiy nabigeena sala allah alay slam qaala inuu nabigeenna yidhi ina allaha alla weyne tacaala korahay awxaa wuu ii waxyooday ood igu soo dejiyey ilaya aniga an tawaadacuu war hoos isu dhigaay akhyaartii iyo muminiintiyey madax kore u taagina hoos isu dhiga weeyaan waa xadiid isna saxiixa ah, oo imaam muslim u wari weeyaan xadiid kale wamaa tawaadaca hoos isuma dhigo axadun qof lilaahi alla weyne dartii hoos isuma dhigo isugoma dhigo ilaa hadduu sameeyo rafacahu allah ilahay baa kor qaada subxaana wa marka sheekha iyo caalimka iyo qofka murshidka ah mudariska ah inuusan sanka taagin ayaa loo baahan yahay qof kalaba san ha taaga laakiin qof cilmi cilmi shariica xambaarsan inuu san taago wax lala yaabo waa runtii wax lala yaabo weyaan xadiidkan waa xadiis saxiixsan imaam muslim ayaa wariyey wa haadaa arrinkaanayto limuطlaqi اnnaasi dadka guud ahaantood ayay u ahaatay nahyigaas in layska reeba in kor laisu qaado oo in hoos laysu dhiga in laysfarada dadka dhan baa laga rabaa muslimiintoo dhan ayaa looga baahanya weeyaan fa kayfa bal ka waran iyo xaalada tahay biman qof lahu isaga xaqu suxbati saaxibnimo xaqiis lah weeyaan ardayga qofka markuu macalinka la jooga saaxib buu leeyah waa la joogaa wasaaxib biljambi waa la joogaa waxurmat taradudi iyo soo noqnoqodka ud kusoo laablaabana xurmadeeda iyo qiimaynteeda ardaygaa soo laablaabana oo muxuua ah macalinku imaana oo muhaakada ah xurmad iyo qiimo ay leedahay arrinta ayadaa qofka noocaasa bal ka warran marka iwa sidqi tawadudi iyo macalinkiis inuu ardaygiis jeclaysiiyo runnimadeeda qof ardaygaa la imaada in kadibna duurka ah, laga maro ama loo santaago bal ka warramo iwa sharafi alabi intaas idilba waxaa kasii muhiimsan sharafi alab cilmiga shareicada dalabkiisa ardaygaas u taagan oo u fadhiyo ninka intaasoo sifo ku tilmaaman ka warnaasir marka ka warran haddii qofkii muminiinta caadiga ahaa in loo tawaaduca nabiga la faray alayh sala slam waqfid janaxaka liman itabacaka min almuminiin kadalika waxaa lii waxyooday inaan tawaaduca haakada dadka guud ahaaneed waa bal ka war marka ninka aalib cilmi oo kuu soo noqnoqona oo kuu jooga oo muxuu ahaa iskaa jeclaysiina oo mxuu ahay xurmadaada ilaalina wamaa ila dalika oo wakhtigiis dhan bixiyey ka isaga in marka mxuu ahay hoos lisuga dhigo soo asaga kagama haboon ummadda kale jawaabtu waxaa weyaan bala shaki ma lahan weyaan wa fi lxadiii xadii waxaa ku sugan xadiid waxaa ku sugan liinuu wardabciyo liinuu liman tucallimuuna dadka aad baraysaan udabca waliman tatacalamuuna minhu iyo dadka aad ka baranaysaanna u dabca weyaan ardaydin inay dabcaana la faray mucalimiintan inay dabcaan ayaa la faray weyaan oy nuglaadaan oy ardaygiina macalinku nuglaado macalinkan ardayda uu nuglaado weyaan xadiidkaas waa xadiis sanad ahaan daciif jiddan ah weeyaan can fudayl ibni ciyaad waxaa laga wari radi allah raximahullah man tawadaca qofka isuu dhiga lilaah allaweyne warahahu allahu ilaahay baa dhaxashiya alxikmata xikma ayuu dhaxashiya weeyaan qofka marba haddii aad ilahay darteed isugu dhigo ilahay baa xikmad ku shuba sideedaba nacam waymbaii waxaa haboon an yuhaaiba inuu la hadlo kulan mid la arko minhum ardayda ka mid a ah, laa siyamaa gaar ahaan alfaadila kan fadliga badan almutamayiza ee ardayda ka soocan inuu ugu dhawaaqo ood ugu yeero bikunyatihi kunyadiisa kunyada waxaa la yidhahdaa maa sudira biabin aw ummin umu fulaan iyo abu fulaan qofka mxuu aha wiilkiis waxaa abu cabdallah gabadhi gabadhiis waxaa la yidhahdaa tusaale ahaan caaisha abu caaisha ama umu caaisha umu cabdillaah marka ardaygii in kunyadiisii carabta aad bay u jecel yihiin ilaa haddeertan waa sidii qofka magaciisao murtaxan hebelow in la yidhahda waa agtoodo ceeb bay ka tahy qofka hadduuba marba qof yara culus oo qiimana oo adig aad xurmaynaysa u yahay hadduu yahay waa inaad tirahda abu fulaan abu cabdillaah abu yuusuf abu faarix wamaa ilaa daalika marka kunyadaas inuu ugu yeero hadii dee mxuu ahaa aad e, dhaqankaad abooda uusan jirinna wixii mxuu aha caadiga ah waxaa laga aw ayaa laga bilaabay oo hebelow iyo macalin hebelow iyo waxaa kulagu dari sheekh hebelow sheekhnimada haddii loo suuro lakiin koofida weyn waxaa laga inuu iska tuura marka adiga qofkii wax tusina in la xurmayna waa inuu sheekha si kastuu sheekha u ardaydiisa waa inuu magac fiican iyo qiimo u yeelo weeyaan ood qiimeeyo shaki ma lahan arinta ayada wax badan oo badan bay taraysaa xitaa qofka haddii koofi loo suro sheekh la yidhahdo anoo caamo oon waxba weyn aqoonin ama taalib cilmi ah ayaa sheekhnimo loo suray marka waa inan sheekhnimadii ambarbaar inay ku xambaarto laga yaabo sheekhnimadii sheekh hebelki la lahaa uu yidha war meesha sheekhnimo sheekh yaaba sheekhku marka waxaa weeyaan lagu saraadii bahasho ka dabagalo orod inuu yidhaha laga yaaba ood saas ku gaara marka arrinta ayadu arrin aad muhiim ah bini aadankana sidiisaba ixtiraamka maba muxuu ahaa maba qofka wuxuu qiimo yeelanaa adna uu qiimo ku yeela markaad isaga qiimayso laakiin haddii qofka aadan macno inuusan layn dareensiisan adna macno kuma yeelay si kastood macno uleed waa ku macno tiraya marka arrintaas waa arrin muhiima ah weyaan arrin aad muhiima ah weyaan ayib wayanbaqii waxaa haboon an yukhaaطiba inuu kula hadlo ood ugu yeero kulan minhum arday kasto ayaga ka mid a ah laasiyama gooniyahan alfaadila kan qiimaha badan oo fadliga badan almutamayiz ardayda ka dhexbaxsan oo cilmigiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisa iyo waxbarashadiisa iyo dadaalkiisa iyo cibaadadiisa ardayda kaga duwan bikunyatihi kunyadiisa iyo wanaxwiha wixii la midka min axabi اlasmaai magacyaalkooda ugu kala gacaylo ilayhi isaga iyo wamaa shay fiihi isaga tacdiimun weynayn lahu isaga ay ku sugantay o tawqiirun cisitaan iyo mxuah sharfitaan ay ku sugantay weyaan facan caaishata waxaa laga wari radi anha kaana rasul rasulka al wuxu sal slm yukani mid u kunyeeya asxaabahu asxaabtiisa ikraaman lahum waxaad u taqaanaan yaa abaa cumayr maa facala nuayr yaa abaa cumayr maa facala nughayr canug yar ayaa shimbir yar ku ciyaari jiray shimbirkii uu ka dhintay canugiio murugsan ayuu canug yaray marka ayaa wuxuu yidhi yaa abaa cumayr waa canug yaroo yaranta qaba kaasuu le abaa cumayrow maa facala nuqayr shimbir yarowgii muxuu sameeyey ayuu nabiga talatuf uu samaynaya marka saxaabadii maxaad u malaynaysaa marka saxaabadii maxaad u malaynaysaa weeyaan ayib wakadalika waxaa la too ah wakadalik sidaas oo kale cafwan yanbaqii waxaa habboon an yataraxaba inuu soo dhoweeyo bialabati ardayda idaa laqiyahum markuu mxu la kulmo weeyaan iyo wa cinda iqbaalihim markii ay soo socdaan calayhi isaga ay ku soo socdaan soo dhowaada inuu yidhahda weeyaan oo yukrimahum u karaameeyo idaa jalasuu markay fadhiistaan u karaameeyo oo meel ayaga munaasaba u fadhiisiiyo inuu isaga meel sare intuu fulo ayagina meel boor iyo meel wasakh iyo meel smiid iyo wamaa ilaa dalika ay fadhiyaan sax ahan waa inuu karaameeyo oo majaalista majliska cilmiga waliba in la karaameeyo oo meel qiimaysan laga dhiga waa shay loo baahanya weyaan wa yukrimhum u karaameeyo idaa jalasuu marka ay ilayhi isaga oo yunisahum uu mxuu ahaa unsi iyo inay dugsadaan ya inay weheshadaan wa yunisahum u weheshiiyo bisu'aalihi su'aal u weydiiya can axwaali unsi qofka inuu qofka weheshado ood qofka mxuu ahay ka cararin oo qofka uu mxuuaha dugsada ayaa unsiga la yidhahdaa ardayga markuu yimaado marka inay dugsadaan sheekhii waa inuu ka shaqeeyo maaad muxuu samaynayaa xaaladaba xaaladaada ka waran see tihiin ardaygii moogtahay inta badan haybe ayaa saarno sheekhiisi inuu mxuuaha hadal ku tuuro ama aad waa dhibaysaa marka inuu arrinta ayada meesha ka saaro oo diraa maanta bal warrama xageed soo marteenoo maxaa idinka cusubo see caafimaadkiina waa sideeo inuu ilaa ay ka furfurmaan oo muxuu ahaay baqitaankii iyo haybadii culseed ay ka dhacdo oo isagii marka ay dugsadaan oo isagii ay ku soo dhawaadaan waa inuu marka muxuu ahaa su-aalahaas weydiiye ayuu imaamka le aleh raxmat ullah nacam ayib wayunisahum inuu weheshiiyo inay weheshadaan uu mxuu u abuura bisu'aalihi suaal uu weydiiyey bisu'aalihi su-aashiisa can ahwaalihim xaaladooda wax ka weydiiyey weeyaan wa axwaali man duul xaaladiis yatacalaqu bihim ardayda ku xidhiira aabbihii iyo hooyadii iyo reerka iyo dhanka asaga aad iyo aad muxuu ahaa u yaqaana carabta carabta hadduu kaa hor yimaado asalaamu calaykum raxmat ullah alxaal kayfa alciyaal kayfa alawlaad kayfa alahl casaakum bikhayr maanta laba iyo tobanka warka ilaa aad daasho wararka qaar soomaalida dee dhaqankaas maogta ma lihin soo lama fiicna ahlan wasahlan waa la socday marka carabta ayaa dhankaas nagaga fiican sida dhabta eshlownak marka dambe waxaa lagu midabkaada waa side markaasay qaar waxay dhihi doonaan aswad nacam eshlownak macnaheeda maahan midabkaada muxuu yahay waana waxay ula jeedaan xaaladaada ka warran weyaan nacam ayib wa axwaali man yatacalaq qofku uu la xiriira ayaga bacda raddi salaamihim markuu salaamtooda ka jawaabo kadib wa yucaamilhum wuxuu kula dhaqdaa bialaaqati alwajhi wejhi furfuran wa duhuuri اlbishri bishaaro ka muuqata wejigiisa iyo xusn mawadati iyo kalgacaylo wanaageed waiclaami maabati iyo wanaaga jacaylka waiclaami maabati iyo jacaylka uu qaba inuu mxuu ahaa u sheega ood ogeysiiyo arrinta idan xadiid baa ku soo arooray saxiixa nabigeena ka soo sal slm wa idmaari shafaqati iyo u dhimrin iyo u naxitaan oo ayaga u naxa inuu qalbiga ku haysto daa'iman wa abadan ardaydaas cilmiga dhibka arintaas waa inuu qalbiga daaiman abadan ku haya raggan culayska haysta haasatan markuu ardayga hariib yahay ood xirow yahay ood meel fog intaad ka imaada kadibna uu muxuu aha magaalo magaaladiis anan cilmi uu jooga wuxuu u baahan yahay in shafaqo iyo dhimrin badan iyo howlo badan in qalbiga looga hayo loo duceeyo inta horena sheekh wuuba soo sheegay caleyhi raxmat ullah nacam lianna dalika arrinka isaga ashrax isagaa sharxitaan badan oo waasicin badan lisadrihi ardayga xabadkiisa oo alaqa u furfuritaan badan liwajhi wejigiisa wa absata ayada ayaa u fidin badan lisuaalihi suaashiisa oo inuu suaalo weydiiyo arintayda mxuu ah waa u sahlaysaa wayaziidu fii dalika arrinka isaga wuu u kordhinayaa sheekhii oo furfurnaantii iyo xaalweydiintii iyo soo dhowayntii iyo karaamayntii iyo salaamka jawaabitaankii iyo wixii la midka ahaa iyo inuu wehel u noqdo wuu u kordhinayaa wayaziidu wuu kordhinaya fii dalika arrinka isaga wanaaggaas liman arday iyuu kordhinaya amaba koox iyuu kordhinaya yurja la rajaynaya falaaxuhu inuu liibaano liibaani liibaanta waxaa weye cilmigaas intuu xambaaro kadibna caalim uu noqdo dadka markii la wada fadhiyo waad garanaysaa qofku uu fahmi karaa dadka aadkau maskaxda furan dadka aadka u dadaalka badan dadka masaladii ay marku dhagaan aymuuka wamaa ilaa daalika waad ka muuqana wejigiis waa laga akhrisan karaa marka dadka ayaga oo noocaas ood ka dareema inay eh, abu hurayra kale radia allahu tacala anu arda markuu suaal aal weydiiyey ayaa wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abu hurayrow waxaan u haystay oon malaynayo oon qalbi iskaga hayay su-aashaas qof adig aanan ahayn inuusan weydiin doonin somajeed waa nabiga uuba muxuu ahaa uu dareemay ninka inuu noqon doono raawiyat alislaam waana u muuqda ducadii aad u ducoy ku dar iyo wamaa ila daalika marka ardayga ardayda marka waa sidaas oo ninka ardaygu naabiqa ah oo ardaynimo u socda saansaantiisa waa laga garanaya iyo marka mxuu ahaa wasadka umaraaba waa fahmaya ninkan inuu muslimiinta culimadooda ka mid noqon doono ninkan uu xamaali iskaga foofi doono waa waa kala muuqanayaan ardayga noocaas oo mxuu ahaa ay ka muuqato inuu ummadda anfici doona sheikhu noqon doono isaga inuu karaamay inuu soo dhowey inuu aad ayuu mxuu ahaa kusii dadaalaa weyaan nacam liman yurja qofka rajaynaa falaaxu inuu leebaano oo yadharu mxuu ay muuqata salaaxuhu wanaagiis u muuqdo weyaan wa biljumlati guud ahaan fahum ardayda wasiyatu rasul rasulka alle dardaaramkiisa way sal اllah slm fii ma rawahu abu saciid alkhudri abu saciid alkhudri xadiidkuu wariyey radia allahu tacala anhu inuu nabiga ka wari qaal inuu nabigeena yidhi ina dadka lakum adinka tabacun dad idin raacsanoo idin daba socdo weeyaan adinka ayay idinku dayanayaan wa ina rijaalan rag ya'tuunakum ay idin imaanayaan min aqdaari اlardi ardada qaybaheeda iyo goboladeeda ay kaga imaanayaan yatafaqahuuna ayagoo muxuu ahay fiqhi ama fiqhi dalbanayaan cala diini diinta alle oo diinta alle inay bartaan ayagoo u socda ay gobollo iyo muxuu aha dalal iyo meelo badan inkaga imaan doonaan dhan walba qorax ka bax qorax oo dhac galbeed muxuu ahaa cafwan galbeed iyo waqooyi iyo koonfur iyo dhan walba ay kaga imaan doonaan weyaan faida atowkum hadday idiin yimaadaan fastawsuu u dardaarma bihim ayaga khayran oo hala dhaqaaleey oo hala dhowro oo hala wanaajiye weeyaan xadiidkaas waa xadiid isnaad daciifa ah, sanad ahaan laakiin macno ahaan adiladii taqaanana qiimaha badnayd oo tirada badnayd ayaa caddaynaysa weeyaan wa qaala buwayti ninkaas alimaam abu yacquub yuusuf ibnu yaxya almisri saaxib ishaafici wuxuu dhintay laba boqol iyo kow iyo wa kaana wuxuu albuwayti ninka buwayti wuxuu ahaan jiray yudnii mid soo dhoweeyo alqura'a quraad ayuu soo dhoweyn jiray wa yuqaribuhum wuu soo dhoweyn jiray idaa alabuu lcilma cilmiga markay dalbaan oo cilmiga arday noqdaan wa yucarifuhum wuxuu bari jiray fadla shaaficiy imaamu shaafici fadliga uu leeyahay ayuu bari jiray weeyaan wa fadli kutubihi kutubtiisa qiimaha iyo fadliga ay leedahay ayaa muxuu aad bari jiray xaqan imaamu shaafici cilmiga hadda usuulka iyo wax la midka ah ninka looga dambeeya oo mxuah tasiiskiisa lahaa weeyaan cilmiga muxuu ahaa sidoo kale eh, muxuu aha qeyb fiican buu ku lahaa caleyh raxmatullah iyo iyo raggii madhabkiisii qaaday oo madhabkaas mxuu ahaa u khidmeeyey weeyaan waa ninka la yaqaano oo aad iyo aad xagga fiqiga iyo dhan walba diinta wax badan ka qabtay isla maadaama uu saaxiba shaafici yahay inuu marka sheekhiisii aad fadligiisi dadka baro xaq buu u le asna weyaan xaq aad kuleed ka mid tahay oo yucarifum wuxuu bari jiray fadla shaafici imam shaafici fadliga uu leeyahay iyo fadla kutubihi kutubihiisa fadliga ay leeyihiin wayaquulu wuxuu dhihi jiray kaana shaaficiyu imaam shaafici wuxuu ahaa yaamuru bidalika ardayda in la karaameeyo lasoo dhoweeyo waxaa weeyaan eh, la dhaqaalayo uu fari jiri weeyaan wayaquul wuxuu dhihi jiri isbir u sabar lilqurabaa kuwa martida ah ama dalka aanan aadka u aqoonin oo ku cusub iyo wakayrihim iyo kuwa aanan ku cusbeen oo magaalada deganba oo min atalaamiid ardayda ahba u sabar ayuu dhihi jiray imaam shaafici hadalkaas ayuu kusoo naqlin jiray boyti uu kasoo naqlin jiray alimaam shaafici caleyh raxmat ullah wa qiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa kaana abu xaniifa abu xaniifa waxaan jiray akram annaasi dadkan ugu karaamaynta badan mujaalasatan akram annaas dadkan ugu karaamada badan cafwan kaana abu xaniifata abu xaniifa wuxuu ahaa akram annaasi dadka kan ugu karaamada badan mujaalasatan la fadhiga lala fadhiisto oo booskiis in la yimaada oo cilmi laga qaato oo muxuu ahaa xir loo noqda ninka ugu fiican ayuu ahaa wa iyo kan ugu daran ayuu ahaa ikraaman karaamayn la karaameeya liasxaabihi asxaabtiisa ama ardaydiisa karaamayn marka la yihahda ninka ugu karaamada badan ayuu ahaa intaas ayaa waxaa weeyaan ayaa marka waxaa ku idlaaday bifadlin min rabbina tabaaraka wa tacaala qaybtii ku saabsanayd waxyaabaha iyo aadaabta looga baahan yahay qofka caalimka ah qofka mucalimka ah qofka mudariska ah qofka markuu cilmiga iyo diinta dadka inuu bara u banbaxa aadaabta naftiisa inuu kula dhaqmo loo baahan yahay aadaabta darsigiisa inuu kula dhaqmo loo baahan yahay aadaabta loo baahan yahay inuu kula dhaqdo ardaydiisii hadda tan u dambeysay ayaa halkaa nooga dhammaatay in shaa allahu tacaala darsiga waxaan dib u bilaabi doonaa sida cadiga sabtiga caawa dad badan oo ardayda ka mid ah waxay u haysteen sabtigii inay hawsh sidii caadiga tahay lidaalika way gambiyeen way gembiyeen xalina iclaam lama bixinin oo waxaa weeyaan maadaama usbuuci hore aan ilaam bixin ilaamkan waa socon wey abcan waa tii muxaadaraad iyo nadwaad ay soo galeen marka ardayda waxay u fahmeen in sabtiga un sidii ay tahay sida aawadeed insha allahu tacala caawa halkaasaan ku jeejinaynaa habeenka sabtida ay soo gelayso ayaan dhowr cashiro ilaa lix cashir inay taanfilayaa ilaha noo isra subxana wa tacala ama toddoba cashar ayaan nooga harsan ayaan dib u doonaa marka waxaan ballan qaadnay ama aan eh, sheegnay in kitaabka ilaa labayo toban cashir laga dhigi doono laakiin wuu ballaartay kitaabkii sidii la filaayey si ka badan ayuu noqday marka hadduu ilaa lix iyo toban ama shan iyo toban cashar uu waa fadli aad weyn oo aad wanaag badan tan kale su halkan taaloo ah duruustii socotay oo muxuu ahaa axaadiista nabigeena calayi slat slam waxay ahaan jirtay sabti iyo axad isniin bas ay ahaan jirtay kitaabkan sidii loo bilaabayna caawa ay ka mid tahay afar habeen bay baashu gudubtay caawa waa habeenkii afraad ma sidaana lagu socon doonaa mid kitaabkan ay ku idashahay oo hawsha waxay ku dhammaan doontaa kitaabkan in allahu tacaala xilliga kitaab alwaafi marka la gaaro kan markuu naga dhammaado oo kitaabka hadduu noo yimaado insha allahu tacala waa rajaynayna inuu yimaado xilligaas ayaan marka aan isla qoondayn doonaa xilliga ay noqon doonto laakiin asal ahaan waa sida caadigeed sabtigii iyo axaddi iyo isniintii haddii ay wax soo kordhaan marka oo in wax la kordhiyo ay noqoto markaas ayaan insha allahu tacala dib laga sheegi doonaa laakiin asal ahaan waxay noqon doontaa sida caadigahayd sabt iyo xad iyo isniin ama kitaabkan afar afar baynaan ku wadi doonaa insha allahu tacala hada wallah aclam w sal allah waslam abdi rasuuli mustafa